bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى آlihi وصaxbihi أجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabu الtaqrib lilimaam الnawowiyi raximah اllahu tacaala waxaan ku dhex jirnay صifaة man tuqblu riwaayatuhu wma yatacalaqu bih aلhaaminaةu masأalada sideedaad tuqblu riwaayaة الtaa'ibi min alfisqi ila اlkadiba fii xadiidi rasuuli اllahi salى اllahu عalayh wali wasalam tuqbalu waa la aqbalayaa riwaayatu taa'ibi midka towbad keenay riwaayadiisa min alfisqi ka towbad keenay fisqi qofkii ka towbad keeno riwaayadiisa waa la aqbalayaa ila alkadiba been mooyaane fii xadiidi rasuulillaahi sala اllahu calayh ali wasalam lagu been sheego ilaa midka hadalka nebiga xadiidka rasuulka ku been sheega maahani isagoo ka hadduu ka toobad keeno falaa tuqbalu la aqbali maayo abaddan weligii la aqbali maayo riwaayadiisa falaa tuqbalu la aqbali maayo riwaayatuhu yacnii riwaayadiisa abaddan weligeedba wa in xasunat dariiqatuhu dariiqadiisu haba hagaagsanaato oo ha fiicnaato kada qaala axmed bnu xambal sidaa buu yidhi wاlxumaydiyu iyo xumaydi shaykhu اlbukhaariyi ahaa wالsayrafiyu الshaaficiyu abu bakr aلsayrafi qaala الsayrafiyu waxa uu yidhi kullu man qof dhammaantii asqadnaa aan tuurno khabarahu warkiisa aan tuurnay kullu man qof dhammaantii asqadnaa aan ridno khabarahu khabarkiisa aan tuurnoon ridno bikadibinna aan ku ridno been yacnii xagga xadiidka ay ku saabsan lam nacud liqabuulihi bitawbatin lam nacud u laaban mayno liqabuulihi aqbalitaankiisa u noqon mayno bitawbatin towbad uu la yimid darteed ugu noqon mayno riwaayadiisa ee aqbalitaankiisa waman dacafnaahu qofkaan daciifinay lam nuqawihi ma xoojinayno bacdahu tadciifkaa kadib bikhilaafi ashahaadati shahaadada yacnii arintaa markaa way khilaafsan tahay innagoo markaa yani shahaadada qaabkeeda khilaafayno oo ay ka gedisan tahay waqaala samcaaniyu abulmudafar asamcaani waxa uu yidhi man kadaba qofkii been ku sheego fii khabarin xadiid waaxidin mid keliya ah wajaba waxaa waajibaya isqaatu maa taqadama wixii hor maray ridisteeda tuuristeeda waajibay oo min xadiiihi ah xadiidkiisa ka ah qultu alimaam nawowi baa qultu qultu waxaan leeyahay haadaa kani kulluhu dhammaantiis mukhaalifun weeyaan ku khilaafayo oo khilaafsan liqaacidati madhabinaa madhabteenna qaacidadeeda wamadhabi hayrinaa hayrkeen madhabtiisna qaacidadiisii ku khilaafaaya waay midkaan walaa yaqwaa mana xoogoobayo alfarqu farqi baynahu riwaayada iyo bayna shahaadati iyo markaatida loo yeelo yani fii hadihi اlmas'alati mas'aladan yacni mas'aladan iyadaa in farqi loo sameeyo riwaayo iyo shahaado arrintaa ma xoogoobayso uu leeyahay oo la yidhaahdo shahaadadiina qofku haddii uu beenaalo ahaan jiray oo qaabdarro lagu yaqaanay haddii uu toobad keeno dariiqadiisa wanaagsanaato wixii ka dambeeya markaas markhaatida uu furo waa la aqbala in la yidhaahdo riwaayadiina maya la dhaho farqigaa ma xoogoobayuu leeyahay ayb oo meeshaan meel riwaayo ay shahaado ku kala tegayaan ma aha bal wuxuu leeyahay alimaamu nawowi isaga waxaa ka sii daranba gaalnimada ninkii nebiga cadowga ku ahaay oo la dagaalami jiray oo been iyo wax walba ka sheegi jiray hadduu soo islaamo waagii uu gaalka ahay wixii uu ka maqlay waa la aqbalaa xilligaas uu gaalka ahaa wixii uu nebiga ka maqlay haddoo uu islaam yahay towbadkeena waa la aqbalaa towbatu tajubu maa kaana qablahaa riwaayada seen loo aqbalaynin buu yidhi marka waa xujo un marka waxaa weeyaan yacni xuja nadariya oo xoog badan hadii si loo fiirsho laakiin iyaguna dhan kale ka fiirinaayeen qolada kale waxay leeyihiin beenta nebiga iyo beenaha kale iyo xataa dunuubta kale isku mid ma ahan maxaa yeelay nebiga been laga sheegaa sharciyay noqonay sharciga nebigana axkaamaa ka ratib maysa axkaamtana in loo dadaalo ninkan wixiisa inaan ka tagno runba haba ahaadaane innagoo u dadaalayna axkaamta roonay leeyihiin ayb marka culimmadii mutaqadimiintii hore iyagu waxay qabaan inaan la aqbalaynin ninkii lagu ogaaday nebiga inuu been ka sheegana laga aqbalayo haddana lagamaba aamin ahaa tan laftirkeeda towbadan laftirkeeda yacnii inuu run ku sheegayaa og bay leeyihin marka culammadii selafku saasay u badnaayeen khilaafkii ku jiray yacnii qofka nebiga ku been abuurta ama ku gaalooba amase maya isaga laftirkiisu waa iska taagan yahay meeshan inuu dhinac sal ku soo yeeshaa laga yaaba maxaa yeeley beenaha kale waxaa looga duway oo isaga gaalnimo loo gaarsiiyey tashriica ka imaanaya darteed ayb masaladan marka suyuuqina alfiyadiisa isaga wuxuu ku rajaxaaba qowlkan oo axmed iyo iyo iyo xumaydi shaarixa wamaa ra'aahu اlأwaluuna arjaxu daliiluhu fii sharxina muwadaxu saasuu yidhahdaa sharxa uu sheegayana kan waa halkaan yani hadalka uu aad ugu meeshaan ku tilmaamay riwaayada iyo shahaadadu kala farqinayaa war aad u tiro badan oo iyo halkaa ka keenaya sharax meeshaas marka ha laga daalacdo ha laga fiiriyo athaaminatu mas'alada sideedaad tuqbalu waa la aqbalayaa riwaayatu taa'ibi midka towbad keenay taa'ibkaa riwaayadiisa min alfisqi ka towbad keenay ila alkadiba been maahane fii xadiidi rasuulillaahi uu ku been sheegay dhexdiisa sala allahu calayh waali wasalam taa iyada maya lamid maaha wax kale laakiin fisqigiisa kale hadduu ka toobad keeno waa la aqbalaa hadday toobadiisu hagaagsanaato wixii uu markaa kadib weriyeyny falaa tuqbalu la aqbali maayo beenta nebiga xadiidkiisa lagu dhex sheego abaddan weligeed riwaayada falaa tuqbalu la aqbali maayo riwaayatu alkaadibi fii xadiidi rasuuli illahi sal l slam midka nebiga xadiidkiisa ku been sheegayo kaadibka ku ah laga aqbali maayo riwaayadiisa la aqbali maayo wain xasunad wanaagsanaato dariiqatuhu dariiqadiisa kadaa qaala sidaa buu yidhi axmed ibnu xambal walxumaydiyu shaykhu lbukhaariyi ahaa abubakr alxumaydiyu waana ninka uu bukhaari ka wariyey awalu xadiidin fii saxiixihi xadiidka ugu horeeyo saxiixulbukhaariga isagoo ku bilaabay xadaana alxumaydiyu waana saaxibu alimaam shaafici ardaygiisana wuu ahaa maka intii la joogay wou ka faa'iidaystay ciraaq buu u raacay haddana masar buu u raacay ilaa uu shaafici ka dhintay uu ag fadhiyey isaga iyo buwaydi baa marka majliskii shaafici qofkii bedeli lahaa yacnii la sheeg sheegay marka wasiye iyo dardaaran waxay sheegeen marka majliskii imaamu shaafici inuu uga dardaarmay albuwaydi buwaydi marka isagaa fadhiistay majliskii cabdullaahi binu zubayr alxumaydi ninkanna wuu ka soo tegey isaga makadiisii buu ku soo laabtay awalba nin reer makaa buu ahaa ayb marka nin aad u weyn buu ahaa marka ninka meeshaa marka shaafici booskiisa fariisigiisa yacnii ma sahlana qofka uban baxay bukhaari sheekhiisana wuu ahaa ayb aadna cilmiga sufyaan ibnu cuyayna uga qaartay xadiidka marka a'imat alxadiid waalfiqhi iyo ahaa labadaba isku daray wالsayrafiyu الshaaficiyu abu bakr الsayrafiyu shaarixu الrisaala weeyaan waa faqiih usuuli oo fuqahada shaaficiyada ka mida qaala sayrafiyu waxa uu yidhi isaga kullu man qof dhammaantiis asqadnaa khabarahu khabarkiisa aan tuurno oon ridnay bikadibin aan ku ridnay been lam nacud u noqon mayna liqabuulihi aqbalitaankiisa bitowbatin towbo uu la yimid aan ku aqbalna darteed toobo uu la yimid daraaddeed yacnii ou markaa uu la yimid darteed ku noqon mayno inaan ku aqbalno xadiidkiisa waman dacafnaahu qofkaan daciifinno lam nuqawihi ma xoogeynayno bacdahu tadciifkaa kadib bikhilaafi ashahaadati shahaadada shanigeeda innagoo markaa khilaafayno isaga marka qofkii daciif xataa noqdo maya ayuu leeyahay mar dambe lama tawsiiqinayo culamada qaar waxay ku tawjiihiyaan warkan waxaa loo jeedaa bay dhahaan qofkii daciif noqday dacfigiisu ou yacnii ama cadaalad fisqi darteed ha ku yimaado ama dabdiga xaggiisaba ha ku yimaadeen riwaayadiisa mar dambe ninkaa inuu haddana iqo waayo la laydhaa oo tawfiiq la siiyo <clears throat> ma dhacayso daahirka saasaad moodaysaa laakiin qaar culammadu waxay ku tawjiihinayaan ninkii dacfigaas ku dhinto riwaayadiisa mar dambe tawhiiq iyo yacnii uu keeni mayno maxaa yeelay daciifuu ahaa dacfigiis wej wejuu uga baxay ma jirin isagoo sidaasoo dabdigiisu kala dhantaalan yahu dhintay yani ayaan dambe kabacdi ninkaas haddana waa iqo dadka dambe iyaguna dadkii dambena ma dhihi karaan sidaas gadaal dambena marka tawfiiq kama yeelan karo qaar marka saasuu ka wadaabay dhahayaan marka bacda hudaa waxaa weeyaan markuu dhinta ka bacdi tawfiiq dambe ma yeelanayo ila awal hore aan ulahayn culimmada qaar kale shuraaxdu iyaguna waxay leeyihiin sidaa maahane qofku haddii uu ahaa cadaaladdiisu wax ka dhinaayeen ama dabdigiisu ou si aa dabdigii saxmo ma cadaaladiisii ay saxanto ee uu dariiqa saxdaa marka ku soo noqdo alla aqbala ah, isaga markaa lama yani middan taasu lama aqbalaayo u naam bikhilaafi shahaadati markhaatida laakiin iyada waa la yeelaayo waa la aqbalaa qofku hadduu toosnaado wa qaala samcaaniyu abulmudafar samcaani mansuur ibnu cabdiljabaar ayaa la yidhaha mansuur ibnu cabdiljabaar tafsiiruu leeyahay suuratulisraa ay ka maqan tahay mafquud tahay tafsiir yar waay oo kooban tacliiqaad camala aad u faa'iido badan qawaadic aladilla kitaab leyra shan mujallada usuulfiqigana waa leeyahy maطbuuca ayb markiisii hore fuqahaa ulxanafiya ka mid ahaa markii dambe wuxuu noqday alfuqahaa ushaaficiyu ka mid noqdo aad weliba ooloo yaqaano awoow wuxuu u ahaa abu sacad asamcaani abu sacad wiilka xafiidkiisa kitaabulansaabka sheekha iskale kitaabulansaabka eh, eh, sheekha iskale awowgiis waa ninkaana awow ah marka nin aad usuuli u ah isagoo meelahan xajka ay usoo soo socdaan niman reer baadiya ay qafaaleen ayb markaasay iska addoonsan jireen muddo dheer bay dhulkan khuraasaan iyo ka yihin way addoonsan jireen ayaan siduu sida uu xoolaha ugu raaci jiray ayaa markii dambe qof gabar ku xiray u baahdeen tarjamadiis saasay ku sheegaan reebaadi'ii marka la raadiyey ninkan qof sheekh oo caqdigii iyo waxaas tawalliye marka way waayeen markaasuu yidhi anaa idiin tawallinayo caqdiga markaasuu khudba yaab le ku furfurtay oo ilaa nin faqiihu ahaaye caqdigiiba u tawalliyey markaasay yidhaahdeen orod iska tagay dhentay lacagna siiyeen iyo xoolo nin marka waxay yidhaahdeen marka caalimoo faqiiha ah, yaan addoonsannayay dheheen marka waa gefsannahay dheheen markii dambe waxaa u muuqatay mar dad uun culummada iska qadariyey ahaayeen haddana iska mooryaan marka sidaasuu marka xajkii iyo ku soo tegey wa qaala samcaaniyu waxa uu yidhi man kadaba fii khabarin waaxidin hal xadiid ninkii ku been sheego wajaba isqaadu maa taqadama wixii hormaray ridisteedaa waajibayso min xadiiihi oo xadiidkiisa ah altura warkii marka alimaam axmed iyo xoojinaya isaga marka qultu hada kulluhu mukhaalifun laakiin ka waran haddaan u qasdin qofka ma u qasdin xaqiiqadu waxay noqotay inuu nebiga ku been sheegay laakiin qasad ma jiro qofka noocaas oo kale xadiidkiisa dhib male waa la socodsiinaya imaamu adahabi isagu ninuu sheegay saasoo kale ay ku dhacday oo kadaba fii xadiiin xadiiuu ku been sheegay laakiin wuxuu yidhi wa kaanat hafwatan hafwa iyo gif uun mar soo boodayuu noqday waa layska dhaafay marka intii dambe marka waa wanaagsanaaday axaadiistiisa waana la qaatay uu leeyahay qultu hada kulluhu kan dhammaantiis mukhaalifun liqaacidati madhabina madhabteenna qaacidadeeda wuu khilaafsan yahay ku khilaafayo wa madhabi hayrinaa hayrkeen madhabkiisuna mid khilaafayo weeyaan kan walaa yaqwaa mana xoogoobayo alfarqu farqi baynahu isaga iyo bayna shahaadati lakala farqiyo isaga shahaadada farqi lakala farqiyana ma xoogoobayo la yidhaha shahaadadii ninku hadduu siiradiisu wanaagsanaato markhaatidiisa waa la yeelaa shalayna lama yeeli jirin ogow riwaayadiina marka waxaa weeyaan marnaba yacni bataatan dib loo aqbali maayo hadduu fiicnaado farqigaas farqi nadar min xaysu nadar farqi xoog badan maaha uu leeyahay farqi loo kala samayn kara marka adilada iyo waxarkaata aad labaatan iyo kow meelahaas iyuu sheegay suyuudi sharaxa ataasicatu ida rawaa xadiidan uma nafaahu lmusmicu falmukhtaaru annahu in kana jaaziman binafyihi bian qaal maa rawaytuhu wanaxwahu wajaba radduhu walaa yaqdaxu fii baaqi riwaayaati araawi canhu idaa rawaa haddii uu weriyo xadiidan xadiid uma nafaahu ou anfiyo almusmicu kii wax maqashiiyey waa shiikhii sheekhii wax maqashiinayey markaa uu anfiyo falmukhtaaru sida la doortay annahu in kaana jaaziman annahu xaalka iyo sha'nigu in kaana jaaziman haddii uu yahay sheekhu in kaana haddii uu yahay sheekhu jaaziman mid jasminayo oo goynayo binafyihi nafyigiisa mid jasmiye hadduu yahay bian qaala waaba inuu yidhi maa rawaytuhu ani ma aanan werinin wa naxwahu iyo wixii mida ah. wajaba radduhu in la radiyaa waajibayso walaa yaqdaxu mana dhaawacayso fii baaqi riwaayaati raawi raawigii lagu inkiray riwaayaadkiisa inta soo hartay canhu oo sheekhan ka warinayo inkirayo raawigii ka warinaya riwaayaadkiisa inta soo hartayna ma dhaawacayso oo intiisii hore waa u jirtaa riwaayadan bis umbaa la radina fa in qaala haddii uu yidhaahdo laa acrifuhu aniga ma garanayo xadiidkan ow amase laa adkuruhu ma xasuusto ow naxwahu lam yaqdax fiihi ma dhaawacmo ma dhaawacayo lam yaqdax ma dhaawacayo fiihi yacnii riwaayadan dhexdeeda ma dhaawacayo tanna laftirkeedaana dhaawacayninba iska dhaaf mid kale middan laftirkeedaaba sax oo jirta markaas ayb halkan sheekhu wuxuu uga hadlayaa man xadaa wanasiya ninkii guud ahaan magaceeda uusaa iska ahe masaladaasuu rabaa inuu ka hadlo wuxuu kala qaybiyey marka raawiga yani sheekh sheekha xadiidka isaga laga warinayo ee isaga markaa yacnii xadiid baa laga wariyey ardaygiisoo warinayou maqlay oo isaga ka warinayo markaasuu uu waa nafyiyey nafyigaa marka laba si umbaa loo kala qaadayaa jazmi inuu ku nafiyey iyo inuu cadamuljasmi ku nafyiyey hadduu jasmi ku nafyiyey waxaa ka mid a maalan wuxuu yidhi xadiidkan ma werinin aniga beentaa weeyaan waa igu been abuuranaysaa waa jazmi waa been hadduu yidhaha waa jazmi aniga ma werinin bataatan waa jazmi iyo waxyaabaha la midkaan hadduu sidaa yidhaha riwaayadaas farac iyo asalaa iskhilaafay ogow farac iyo asal ayaa iskhilaafay asalkii baa faracii khilaafay la aqbali maayo marka waa la joojina waa la joojinayaa riwaayadaaba aan istaagayso bis amaa baaqi riwaayaat ninkan cadli daabida waay waa loo aqbalaa middaa keliya unbaa qadxigu ku dhaca haddii laakiin uu jasminin ee uu yidhaahdo aniga ma ogi xadiidkiiba uu maqlay war xadiidkan aad iga warinayso aniga ma aqaano ma ogi ama wuxuu yidhi waa ma xusuusta hadda marka laba marka waxaa isqabtay dabcan asal iyo farac laakiin asalkii nisyaan baa ku dhici karo oo hadda yacni jismi ma haayo faracan cadli daabit buu ahaa wuxuu sheegaya waa khabar isaga marka riwaayadiis waa riwaayadaa marka waa saxsanaanay oo riwaayadaa qadxi ku dhici maayo iskaba dhaaf ti intii kale dabcan awalba ma saamaynaynin laakiin middaas laftirkeeda wuu uga warin karaa sheekhaas sheekha dhahayo waa iloobayda waa looga warin karaa labadaa baa loo kala qaadaa ayb <coughs> meeshan marka riwaayada iyo shahaadada meelahan waa ku kala tegayaan maxaa yeelay shahaadatulfarci lama aqbalaayo iyadoo shahaadatusli uu joogo yani shahaadadii asalka iyadoo lahayo maa shahaadatulfarci in la maqlaa maxaa keenaya laakiin riwaayada iyadoo asalkii joogo riwaayatulfarci waa iska ansaxaysay sheekhioo joogo sheekhi oo joogo ardaygiisii xadiidka hadduu wariye waa laga qaadan karaa ninka isagu sanad caaliya ah raba baabkiisu gaar waay laakiin shahaadadii faraceedii iyo asalkeedii asalkii baa joogo asalkii baa markhaatida keen la leeyahay oo la imaamka faraci markaa lagu way uga duwan tahay marka halkaanna marka wuxuu leeyahay eh, idaa rawaa xadiian xadiid haddii uu wariyo uma nafaahu lmusmicu kii markaa xadiidka maqashiinayay waa sheekhii uu anfiyo falmukhtaaru sida la doortay annahu in kaana jaaziman haddii uu yahay sheekhu mid wax jasminayo binafyihi nafyigiisa mid jasminayo haddii uu yahay bian qaala waaba inuu yidhaahdo maa rawaytuhu iyo wanaxwahu wajaba radduhu raddigiisa waajibayo riwaayad in la celiyo walaa yaqdaxu ma dhaawacayo fii baaqii riwaayaati raawii canhu raawiga isaga ka warinaya riwaayaadkiisa inta soo hartay ma dhaawacayo fain qaala haddii uu yidhaahdo laa acrifuhu aniga ma garanaayo ow amase laa adkuruhu ma xusuusni haddii uu yidhaahdo ow naxwahu ama wixii lamida lam yaqdax fiihi ma dhaawacayo xadiidkaas dhaawac u keeni maayo ayb riwaayadkii kalena dabcan min baabi owlaahu waman rawaa xadiian xadiid qofkii wariye uma nasiyahu iloobo jaaza alcamalu bihi camalfalku camalfalkiisii baa bannaan cala saxiixi sidii la doortay waman rawaa xadiian qofkii xadiid wariyo uma nasiyahu iloobo jaaza alcamalu bihi inuu ku camal falaa bannaan cala saxiixi sida saxeixa wa huwa qowluljumhuuri weeyaan jumhuurta qowlkooda min adawaa'ifi ah khilaafan sidaabaan marka ayaa xaalku uu yahay khilaafan inagoo markaa khilaafayno libacdi alxanafiyati ama khilaafan jumhuurtu iyagoo khilaafayaan libacdi alxanafiyati ay khilaafayaan xanafiyadu iyagu marka waa diidayaan marba hadduu ilooba xolaqa bis waaya lagumaba camal falahay isagayna u cuskadeen xadiidka ayuma imra'atin nukixat ama nakaxat bikayri idni waliyiha fa nikaaxuha baailun fa nikaaxuha baailun fa nikaaxuha baailun naagtii markaa nikaaxsato weli la'aan nikaaxeedu waa baail nikaaxeedu waa baail nikaaxeedu waa baail xadiidkan waxay leeyihin sulaymaan ibnu muusa ayaa zuhri ka warinaayo mar dambe zuhri wuxuu yidhi ani ma aqaano xadiidkan laa acrifuhu sulaymaan ibnu muusa buu sidaa ku yidhi laa acrifuhu ma ogi ayb marka mar hadduu zuhrigiiba iloobay xadiidka warinaayey asalkii hadduu baaba'o farac muxuu ku joogayaa bay dhaheen xadiidkaas bataatan marka waa diideen ayaga waa cillaayeen macnahaasayna uga tageen ayb kan kale laa nikaaxa ilaa biweliyinna de khilaafka irsaalka iyo wasliga ku jira iyo waxbay isku jacburiyeen markaayb laakiin aayadihii qur-aanka see la yeela iyada aayaddii waidaa طallaqtum الnisaءa fabalagna ajalahunna falaa tacduluuhunna an yankixna aswaajahunna idaa taraaduu baynahum bilmacruuf qisadii macqil bni yasaarayna ku soo degtay waana adallu deliilin cala ishtiraadi ilwaliyi fi nikaax deliil midka ugu waadixsan waaye yacnii in nikaaxa weli loo shardiyo deliilka ugu waadixsan waaye ayb dee marka garoob weliba haween iyadoo aadana garoob ahayd la yidhi macqil laleeyahy nikaaxi haddaysan awalba doonan suldo ku lahayn diidayna ha laga tagaa la dhehelaa lama dhehin ah. ayb eh, iyagu marka taasay u diideen yani qaacidadaanay u cuskadeen laakiin aslanba qisada oo zuhri laa acrifuhu uu ku leeyahay ayaa qiso cinda almuxadisiin maba ansixinba qisadaas inuu zuhri inkiray baanba ansixinba horta inay ansaxdo soo maha markaas kadib baa khilaafkaan la aadaa ma ogtahay maba ansixinba bal ruwaadda zuhri ka warisa xadiidku waaba badan yihiin sulaymaan keligii ma aha duruq badan buu xadiidku ku yimid in sulaymaan riwaayadiisa yacnii oo inkaarka sheegayso la acrifu huda sheegaysana ibnulmulaqin iyo ibnu cabdilbar iyo ibnu cabdilbar tamhiidku aadow uga hadlaa qiso saxiix amaba amba qiso aan jirin iyo intay qaacidadoodii marka kuwaa ay waafajiyeen marka wixii maba jiraanba see qaacidadaadii marka farac aan ansixin haddaad qaacido u celiso wax aan jirin umbaad dhisee mar maanta dhan niman marka waxaa jira iyagu marka madhabkan shaaficiyada sheeganayo oo haddana adiladii xanafiyada u doodaayo keensanayo fii cadam ishtiraad ilweliyi taasaa la yaab takhriirkii yacni qawaaciddii mas'aladii imaamu shaafici ku caan baxay oo weliba aad uu uga hadlay warkiisuna ku batay ayay intay xagga iska dhigaanay usuushii xanafiyaday qaadaaneen marka zuhri baa laa acrifu yidhi iyo haddii uu dhahay waa kane maay dhimaxay dhibo ku jira xataa haddii la sallimo qisada waa ansaxdo la yidhahdo ayb walaa yukhaalifu haada ayb walaa yukhaalifu haadaa kan ma khilaafayo ayb karaahiyata shaaficiyi shaafici nicista ou nacay iyo wagayrihi iyo kayrkii alriwaayata ou nacay werin riwaayo can ilaxyaa'i laga wariyo dadka nool nool imaamu shaafici baa war waxaa laga hayaa qof nool waxbaa ka warinin oo riwaayada markaad ka xafido markuu dhinto kabacdi xadiidka haddaad doonto iska wari marka warka imaamu shaafici macnahana de maaha waxuu ka hadlayee isago yacni wuxuu u jeedaa qofka nool waxaa laga yaabaa inuu kugu inkiro ile weli wuu nool yahay waxaa dhici karta intaad wax ka qaadatay inuu kugu inkiro maba kuu sheeginba ku yiraa adiga cadaaladdaada wax u dhi wax ay u dhinta marka iyo cilmiga lagaa qaadan lahaa iyo yay dhibaysaa buu leeyahay macno kalo marka qof nool yaan cilmi laga baranin kama wado kama hadlaya middaa laakiin riwaayada iyo waktiga werinta iyo yacni hadduu qofkii eh, sidaa uu yeelo waxaa dhici karta in markaa inta lagu inkiro cilmigiisii faraha badnaa meeshaas lagu tuuro saas ku tawjiihiyeen walaakin laa yaqdaxu dalika kaagaas ma dhaawacayo fii baaqii riwaaya walaa yukhaalifu haadaa dhahaay kani ma khilaafayo karaahiyata shaaficiyi shaafici nacistiisa iyo wakayrihi alriwaayata ay naceen can ilxyaa'i laga wariyo kuwa noolnool ayb oo waxay tahay liannahu inamaa karihuu daalika waxaynan u khilaafaynin arrintan aan ta'siilinay liannahum inamaa karihuu daalika waxay arrintaa u naceen lianna alinsaana mucaradun lilnisyaan insaanka wuxuu halis u yahay ilowsho fayubaadiru ilaa juxuudi maa ruwiya canhu wuxuu markiiba waa iloobayaa markuu iloobana markiiba wuxuu la soo degdegayaa ilaa juxuudi maa ruwiya canhu wixii laga wariyey inuu dafiro oo diido wa takdiibi raawi lahu ninkii ka warinayena xadiidka warinayena inuu beeniyo e taasna adiga waxbay ku dhibaysaa taa unbuu hadda u jeeda maana mas'alada isagu kama hadlayn hadday dhacdo raawigan ilooba see la yeelaya isagu kama hadlaaya midaas waa arrin iska naafilo camal oo qofka uun irshaad iska ah iyo toosin alcaashiratu mas'alada tobnaad ciraaq isaga wuxuu leey wahada xadsun wadannun wagayru muwaafiqin lima araadahu الshaaficiyu dadka qaar baa waxay yidhahdeen inamaa kariha dalika lاxtimaali an yatagayara الraawi can الثiqati wاlcadaalati biطaari'in yaطra'u calayhi yaqtadii radda xadiiثi اlmutaqadim waxaa laga yaabaa buu leeyahay in raawigu ou raawiga qofka iqada iyo cadaaladda ka warinayo inuu doorsoomo cillo markaa isaga la soo gudboonaato taasoo keenaysa xadiidkiisii hore o dhan xataa in la tuuro laakiin taa ciraaqi wuxuu yidhi xadsun wadannun hayru muwaafiqin lima araadahu ashaaficiyu waqad bayana ashaaficiyu muraadahu bidalika isagaaba caddeeyuu leeyahy shaafici ujeedkiisa kamaa rawaahu lbayhaqiyu fi lmadkhal biisnaadihi ilayhi annahu qaal laa tuxadi can xayin qof nool ha ka warinin xadiid faina alxaya laa yu'manu calayhi nisyaan qofkan aad ka warinayso nool loogama aamin ahaa hilmaan qaalahu libni cabdilxakam ibni cabdilxakam uu ku yidhi ardadiisa masaru ka mid ah maaliki buuna ahaa agamadaad xiina rawaa can ishaaficiyi markuu shaafici ka wariyey xikaayatan xikaayo faankarahaa uma dakarahaa shaafici buu ibn cabdilxakam yaa xikaayo shaafici ka wariyey xikaayadii buu iloobay shaafici mar dambuu soo xasuustay markaabu wuxuu ku yidhi war qof nool waxba ha ka warinin iska daa waxaagii cilmigaagii ka qaada markuu dhinto kadib haddaad doonto ka weri ilaa ku inkiri maayo markaas hadduu adigii ku inkiro adoo run sheegay in waxaa laga yaaba warkaagii o dhan bal aqbali waayo marka warka shaafici isagaaba caddeeyey oo fasiray ayb marka warka meel haddii lagu ijmaaliyo meesha kale in tatabucu lagu sameeyo ku fiican yahay haddii kale culummadan midda kale wax sharxaysa nin walba ijtihaadkiisa wax sharxayaan marka intii la heli kara laakiin naskii yani qofka naskiisa intii la heli kara in xaggaa lagu dadaalo yaa fiican walidaalika alimaamu albayhaqi waxaa la yidhaahdaa qof kastaa imaamu shaafici qof kasta oo fiqiga shaafici ka faa'iidaysto imaamu shaafici minuu ku leeyahay ila albayhaqiya maaha bayhaqi isagaa minna iyo gallad ku leh shaaficiyay dhahaan sababtoo ah hadalladiisoo dhan ayuu tatabuc intuu ku sameeyey ayuu riwaayo ahaan u wariyey fataawadiisii aqwaashiisii doodihiisii isagoo sanadu intuu ku wariyey ayaa keenayaa warka sheekadii shaafici marka aad ugu qidmeeyey madhabka shaaficiga shaygan marka shaafici ma loo nisbeeyaa mase looma nisbeeyo ma yiri mase ma dhihin kutubta beehaqi in la aado waayo wax badan baa haddii kale isku laablaabmaya shaafici aanu dhihin yaa laga yaabaa in laga sheego shaafici sidee lagu caddaynaa marka macrifatu sunan walaahaarka iyo kan madkhalka iyo kutubihiisa yacnii uu aada ugu dadaalay warka shaafici in laga fiiriya adiga laftirkaaga haddaad aragto muta'akhiriintii oo shaafici war ka naqlinayaan inaad iska hubsato waa fiican tahay ood isnaadka aaddo isagaa marka kuu kala sheegaya waxa sugan iyo waxa shaafici aan ka sugnaaninoo un laga sheegay waxa dhan isagaa tilmaamaya marka aad qofka faqiiha shaaficiga kama maarmaayo kutubta bayhaqi raximah mar isaga madhabkii waaba u nusreeyeyba marka hadduu sidaa u kala ugu dadaalo a'immada kale ma la helaayo dad saas oo kale imaam axmed baa ugu soo dhow oo isaguna riwaayaad fara badan looga wariyey fataawadiisa laakiin imaam maalik iyo waa la daweynay madhabkiisa tadwiin unbaa lagu sameeyey sida uu shaafici madhabkiisa isaga oo uga hadlayna cid uga hadashay male isaga madhabkiisa isagaa ka hadlay isagaa difaacay adilada isagaa sheegay isagaa marka wixii dood iyo ishkaal meeshii lagu keeni karo isaga fain qiila kadaa qulnaa kadaa isagaa yidhi marka aqwaashiisu aqwaal isaga marka madhabkiisu isagoo ku taxan yahay oo ku xihan yahay alcaashiratu masalada tobnaad man akhada cala taxdiidi ajran man qofkii akhada qaatay cala taxdiidi ayb man akhada qofkii qaato qofkii qaato cala taxdiidi xadii weri taxdiidka dadka inuu u xadiido ajiran qofkii ujro ku qaatay laa tuqbalu riwaayatuhu riwaayadiisa la aqbali maayo cinda axmed imaam axmed agtiisa oo isxaaqa isxaaq agtiisa oo abi xaatim wa cinda abi xaatim wa tuqbalu waa la aqbalaa cinda abi nucaymin agtiisa alfadl bni dukayn wa caliy bni cabdilcasiiz wa aakhariina iyo kuwo kale masalada halkan uga waxay tahay xadiidka in ujro lagu qaato lacag in lagu qaato ayb akhdu اlujrati cala اtaxdiid taxdiidka xadiidka nebiga baristiisa dadka la baro in ujro lagu qaato ma bannaan tahay mase ma bannaana bacdu ahlilcilmi imaam axmed uu ka mid yahay way diidi jireen xadiidka qofka ujro ku qaatana laga aqbali maayo dhihi jireen oo cadaaladiisay wax u dhibay arrintaa iyadaan qaar culamada xadiidkae waaweyn oo shuyuukhda bukhaarina waaba ku qaadan jireen abuu nucaym alfadl bnu dukayn ayaa ka mida ah shaykhu limaami albukhaari wuxuu dhihi jiray saddex iyo toban nafood ayaa gurigeyga ku nool hal rootina uma haysto xadiidka inaan wariyaanan ayaan u fadhiyaa meeshaan marka isaga wuu ku qaadan jiray isaga iyo cafaan ibnu muslim safaar iyo rag badan waa ku qaadan jireen marka culammadii hore waa isku khilaafeen marka selafka ma lagu qaadan karaa mase maya nusuusta marka la fiiriyo qur'aankii oo xadiidka kaba weyn in ujro lagu qaato way bannaan tahay waa la banneeyey sida xadiidka uu dhahayo nebiga sal l slam inna axaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaab ullah waxaad ujro ku qaadataan korkiisa kitaabka ilaahay ilaahayba ugu xaqnimo badan meher oo isaguna yacnii ciwad ah yaa lagu baxshay oo qur-aankii qofka inuu baro isagana marka jirkeedii manfaco oo uga dhigto marka oo markaa mehir uga dhigo oo jirkeedii markaa ku xalaalaysto yaa la banneeyey oo ujro in lagu qaato marka qur-aanku way bannaan tahay waxaan u jeedaa mahar in laga dhigtaa waa bannaan tahay qof inta la saaro lacag looga qaataa lagu shardhisto hadduu caafimaado qofkaasi waa bannaan tahay oo xadiidka bukhaari buu ku jira abi saciid tacliintiisa culamada qaar ka hadasha waa jiraanoo waxay yidhaahdaan laguma qaadan karo xadiid marka ubay ibnu kacab iyo cibaadatu bnu saamid iyo intay nin qur-aanka uu baray cibaada ayuu qaanso u soo hadiyeeyey qaansadiibuu ka qaatay nebigu u keenay ninkaas baan qur-aan baray marka wuxuu yidhi qaansadan buu ii soo hadiyeeyey markaasuu yidhi haddaad rabto qaanso naareed inaad qaadato ka qaado sidaa rabto iyo xadiid kale ubay ibnu kacba macnaha tilmaamayaa jira xadiidtaas sanad ahaan waa daciif haddii la yidhaahdo xataa axaadiidtaasi waa iskabayaanoo xasan ayay soo gaarayaan culamada qaar siday dhahaan waana sidaase eh. culammadu waxay ku tawjiihiyaan inay arrintaas tahay waaqicatu cayn oo laa cumuuma lahaa dhacdo oo xaalad iyo wakhti iyo hab ku dhacday waay oo aan cumuum lahayn waay axaadiidtan cumuum baa ku jiro ina xaqa maa akhadtum calayhi ajran kitaab ullah amaa kuwan iyagu waaqacatu acyaan waxaa dhici kartay leeyihiin xilligaa dadka muslimiintu waa yaraayeen qur-aanka in la barto waa aad baa yani baahi badan loogu qabay dadka ahlu sufana dad qaxooti oo markaa ka soo qaxay maka laga soo qixiyey la dhibay oo madiine yimid guri aan lahayn meelay wax ka cunaan aan lahayn oo gurigoodii markaa iyagu masaajidka guri ka dhigtay haddii la yidhaahdo qur-aankii la idin barana lacag keena dee iyagii marka yaa u muslina marka ibnu xajar saasuu leeyahay marka dad ahlu sufo ah oo fuqaraa ulmuslimiin inuu baray baa laga yaabaa cibaado qur-aanka iyagii in lacag la warsadaa la diidaa marka amase markii hore inuu ku baray ikhlaas iyo niyo wanaagsan iyo yacnii ujra la'aan inuu ku baray ujra la'aan iyo inuu ilaahay uga ajar tirsado marka nebigu uu leeyahy hadaad sidaa ku bartay daah daba marka ajrigaagii ha iska tirtirin marka waqaa'icdaa marka macaanidaasaa lagu xambaarayaa macnuhuna maahan inaan lagu qaadan karin ujira axaadiidtaas ayaa ka cadcad oo bukhaari iyo ku sugan ayb amaa qur-aanku hadduu sidaa yahay isaguna hadda waxaa weeyaan <clears throat> sidaasoo kale u raacayaan man akhada cala taxdiidi qofkii ku qaato xadiiinta uu xadiiayo ajran ajri ujro ku qaata lacag yani laa tuqbal ama wax uun laa tuqbalu riwaayatuhu riwaayadiisa la aqbali maayo cinda axmeda waisxaaq iyo abi xaatim wtuqbalu waa la aqbalaya cinda abi nucaym alfadl iyo wacaliy bn cabdilcaziiz iyo waaaakhariina waafta shaykhu abu isxaaq walidalika kutub rijaal waa ku arkay iyadoo fulanu iqat ila anahu ciiba calaa akhdi اlujrati cala اtaxdiid ciiba calayhi biakhdi اlujrati cala اtaxdiid wafta shaykhu abu isxaaq ashiraaziyu abu isxaaq ashiraazi wuxuu fadwooday fuqahada waaweynee shaaficiyada ayuu ka mid ahaa kitaabkan muhadabka iyo tambiiha iyo sheekha iskale usuululfiqigana lumaca iyo tabsirada iyo ayuu leeyahay waa faqiih marka waafta shaykhu abu isxaaq wuxuu fadwooday ashiraaziyu bijawaaziha inay bannaan tahay ujra in xadiidka in ujro yay u bannaan tahay liman imtanaca calayhi اlkasbu kasabku qofka uu ka mancismaayo liciyaalihi oo usoo kasbo qofkau ka mancismayo ka reeb oo yacni ka reebtoomayo bisababi taxdiidi taxdiidka sababtii oo uga reebtoomayo ee nin haddii marka hadduu maanta kasab tago suuqa tago ay dhici karta in dadku uunan isku keeni karin kasabkii iyo cilmigii baristiisii cilmigiina waa daruuri oo loo baahan yahay iftaa la rabaa xalaashii xaaraanta dadka in loo bayaanayaa la rabaa hadduu maanta dantiisa iska qabsado suuqiisa galo waa soo heli karaa laakiin iftihii iyo cilmigii baristiisii ma ma la helayo waa la weynayaa marka abuu isxaaq wuxuu leeyahay qofkii inuu soo kasbado ay ay mancismayso sababtay u mancismaysana ay tahay taxdiidkan uu mashquulka ku yahay iyo fadwada iyo iyo fiqigana waa la mide ninkaa u bannaan tahay dowlad wax siinaysa haddaynan jirin nin walbaana oo duurkiisa galo dadkii marka ay wax u fadwoodo waayaan adu dunuubay ku dhacayaan marka markataa marka waxaa weeyaan labadan mafsado middan yartaa la qaadanayaa dhib male midaan inuu ujro ku qaato marka baasmaa ujrada marka dabcan shardiga midda lagu gala iyo waxaas iyo weeyaan maahane qofka isagoo dadkii wax baraya haddii wax la siiyey isaga taas ujro ma ahan oo qofkan marka waxaa weeyaan hadduu uun Eh, ama ku karaamaynay wax lamida ah hadduu u jeedo ama uu hadiyad uga dhigoo kale iyo taas maanic ma leh ayb middan waxaa weeyaan qofku inuu yidhaha intaas haddaan ku baro intaasaan kaa rabaa sidaan buu ayuu sheegay ibnuljawsi isaga wuxuu yidhaahdaa wakhtigeennan maba fiicnaba in ujro lagu qaato xadiid sababtoo ah dadka cilmiga waa ka sii jeedaan haddii la yidhaha hal xadiid hal dirhamkeen horay u cararayan mabtega maba imaanayaan ayb waa waqtigiisiiba saas uga hadlay marka ibnuljawsi saw saas ayuu sheegay calaa kullin culammada hadda joogtana waxay u jawaabaan fuqahada saas sidaan abu isxaaq haddii dowlad dadkii wax siinayso oo dhaqaalaynayso cilmigii ka warqabaysa aysan jirin ee ninkan caalimkaana haddii uu maanta iska dhaqaaqo dantiisii u dhaqaaqana fadwadii iyo wax ahel u noqdaa ama dadkii u fadhiista la weynayo inuu qaato ujro ku qaato waa bannaan tahay warqaddii uu qoraayo fadwaaba inuu ujro ku qaato xadiidkii uu akhrinayo inuu ujro ku qaato way bannaantay kitaabka inuu ujro ku qaato ayb taasaa marka ay culammadu ugu badnaanna ku tageen waxaa la mida iyaguna waxaa iyaguna la mida qoladan marka la yidhaahdo dadka wadaa'ifta diiniga hayoo kaleo dhan saanoo kale iska soo gelaya ama muadin ha noqdo ama ha noqdo yani imaam ha noqdo wadaa'iftaa dadka hayo waa soo gelayaan iyagana amaa xadiidka dhahayo waاtakhid muadinan laa ya'hudu eh, calaa adaanihi ajran muadin aan ujro ku qaadanaynin aadaankiisa samayso xadiidka lagama fahmaayo inaan lagu qaada karin bu ujro eh, nebigu ninkaa unba u ishaaray aadaan aan aadaankiisa waxba ku qaadanaynin qaadoo dooro buu yidhi eh, macnaheedu marka maa laguma qaadan karo dadaa saa u fahman marka meesha nahyina kuma jiro keliya waxaa ku jira irshaad nebiga uu ninkaas tusay qofaan aadaankiisa ku tabarrucayan ujro ku qaadanaynin samayso ayuu yidhi hadday marka duruuftan imaaddo weliba oo masaaidkii nin walba uu soo shaqaysto wax u addimana uu rabo waqtigiina u ilaaliyana uu rabo dowladd wax siinaysana aanay jirin isagiina sidaadoo kale uu baahi u qabo kasab hadduu raadsado aadaankiibaa cadil maayo taa iyadu hadday timaado xataa waxaa weeyaan dadka meesha waxaa laga rabaa inay kafaalo qaadaan muadinkaas waqtiga uu ilaalinayo laakiin hadduu qofku yidhaha muadin ujro ma qaada karo isagiina wax u addimo uu rabo maxaa loo addimi waayo uu leeyahay xadiidkiina ma fahmin si fiican ee sidii maslaxadu ku jirtayna waa ag maray masaa-ishan dhan marka sidaa abu isxaaq shiiraazi uu tilmaamayo fadwadu ay tahay alxaadiyata cashara masalada kow iyo tobnaad laa tuqbalu riwaayatu man qof riwaayadii lama aqbalo curifa bitasaahuli lagu gartay fii samaacihi maqlitaankiisa aw amase ismaacihi maqashiintiisa ow ismaacihi ama maqashiintiisa amaaihi marka isaga maqalkiisa ismaacihin isaga markuu sheeq yahay isagu markuu sheekh yahay oo wax maqashiinayo qofka ku tasaahulo riwaayadiisa lama aqbalo kaman laa yubaalii qofaan u aabayeelaynin oo kale binawmi hurdo fi samaaci fii xaalati samaac xadiidka marka la dhegaysanayo ayuunan u aabayeelayninoo waa seexanayaan kaas marka riwaayo ka warintiisa ka waran maya waxay leeyihiin marka la aqbali maayo riwaayadiisa maxaa yaele wax badan dabdigiisaa wax ka khalal geli karaa aw yuxadiu ama midka xadiiayo xadiidka akrinayo laa min aslin asal aan ka akrinayn asalka oo musaxaxin la la saxay midka aan asal la saxayba aan wax ka akrinaynin sidana laga aqbali maayo riwaayada u werina waqtigii riwaayada aadaa tashadud u jiray dabcan laakiin hadda axaadiidtii waa la dawinay waa la qoray waa iska mutawaatiroo kale iska noqotay hadda sheekh baa laga rabaa marka inuu kutubta shuraaxda iyo yani shuruuxda iyo nusakha iyo inuu fiirfiiriyo maahane de middaa iyada hadda xadiid damboo la warinaayo dadkii hore aysan aqoonin ma jiro oo hadda la warinayo dabcan isaana kuu sheegi doono masaladaas aw yuxadiu ama qof xadiiayo laa min aslin asal aan ka xadiiaynin asalka oo musaxaxin la saxay ow amase curifa waxaa lagu gartay biqabuuli talqiini talqiin inuu aqbalayo wixii loo sheegaba haye inuu iska dhahayo biqabuuli talqiin haddii la yidhaaha axaadiidtiisa iyo kuwo kale ounan weligiiba werinin maqlin haddii laysugu daro nacam nacam aduu iska dhahayo wixii loo sheegaba afka loo geliyo ou xadiid isagu uu wariyey ou u malaynayo aw curifa biqabuuli talqiini baa lagu gartay fi lxadiidi xadiidka dhexdiisa aw karati sahwi ama ilowshiyo badan fii riwaayatihi riwaayadiisa dhexdeeda idaa lam yuxadid hadduunan ka xadiiaynin min aslin asal ayb hadaanu asal saxiixa waa hilmaan badanya lakiin maanta kitaabu gacanta ku haystaa asal saxiix u sax dhib male aw karati shawaadi ama shaadinimada badnaanteeda shuduudkiisaa badan walmanaakiiri iyo manaakiirta yaa badan fii xadiidihi xadiidkiisa dhexdiisa ku badan qofkii sidaa lagu ogaado ow karati الshawaadi ow curifa bikarati الshawaad shaad fara badan yaa lagu arkay wاlmanaakiiri bikarati اlmanaakiir manaakiir fara badan werinteed yaa lagu ogaaday fii xadiidihi xadiidkiisa dhexdiisa la aqbali maayo kaa qaala bnu اlmubaarak waxa uu yidhi axmed bnu xambalin wاlxumaydiyi wagayruhum man halita qofkii ku gefa fii xadiiثin xadiid fabuyina lahu loo caddeeyo faasara ku madax adeygay ku daa'imay calaa riwaayatihi riwaayadiisa ku daa'imay xadiidka werintiisa qaladkaas inuu weriyo hadduu ku sii socdo saqadad riwaayatuhu riwaayadiisu way dhacaysaa wa haadaa saxiixun weeyaan kani waa saxiix in dahara hadday caddaato annahu isagu asarra inuu ku madax taagay oo ku adkaystay cinaadan madax adayg dartied inuu u yeelay waxaan daa'imitaankan uu daa'imay qaladku hadday madax adayg xaggiis ay tahay oo naxwo ama waxii la mida ah, warkaasu asax laba mas'alo halkan uga hadlay masalada koowaad waxay tahay qofkii tasaahul lagu ogaado riwaayadiisa inaan la aqbalaynin tasaahulka maxaa ka midana xadiidka markuu dhegaysanayo iska hurdayaa waa tasaahul hurdo marka aan waba yanii waxba uuna ku fahmaynin inkastoo iyada laftirkeeda baddinteeda iska adag tahay maxaa yeele waxay yidhahdaan alimaamu daara quطni ayaa xalqo intuu yimid xadiid lagu yeerinayo majlis imlaa ayaa waxaa la arkayay isagoo marka gam ah oo indhaha isku hayso markaasaa markii majlisku dhammaadaan nin wuxuu yidhi samaacuka min hada shaykh maqalka aad sheekhaan ka maqlayso xadiidkan axaadiidtan lam yaصixa ma ansixin lannaka maxaa yeele waa hurdaysiy samaaca aad sheekhaada aad ka maqashay axaadiidtan ma ansaxayso maxaa yeelay kunta naa'iman aa hurdaysa mid hurdayaad ahayd markaasuu yidhi maya aniga samaacayga iyo kaaga isku mid maahamarkaasuu yidhi kam xadiian amlaa meeqa xadiiuu yeeriyey marka sheekhii siddeed iyo toban ayay siddeed iyo tobankiibuu sardiyey marka biasaaniidiha umutuuniha ayuu meeshii keenay marka markaabaa marka wuxuu yidhi waa u qireen marka bacd alculamaa waxay leeyihin xadiid inuu hore u maqlay waa dhici kartaa laakiin laa yustabcad inuu xifdiyeyna maxaa yeelay kitaabkan cilalka ee duruqda badan iyo ziyaadaadka iyo waxaas tirada badan oo uga hadlaayo ee dadkuba ay ka yaabeen mutaakhiriinta can dahri اlqalbi buu ka yeeriyey can dahri اlqalbi ayuu ka yeeriyey marka imaamu dahabi wuxuu yidhi hadday sugnaata qisadaas imaam axmed ibnu xambal iyo bukhaari iyo kama yaraystu yidhi xagga xifdiga calaa kullin marka sideed iyo tobankii saas u yeeriye uga baxay dadka laftirkooda qaar waa dhici kartaa inuu iska gamaya haddana laakiin wuxuu hayn kara laakiin asal lagama dhiga karo wax iska naadira waa taas kale walidaalika qaacidada guud saan ibnu kaiir isagana wuxuu yidhi sheekheenna abulxajaaj ilmizi aayadou ku ahaa yuu yidhi xifdiga iyo cilalka marmar waxaa dhacaysa inuu ta seexdo iyo inuu gamco ardayguna ou asal muctamada oo musaxaxa ou haysto ardaygii uu akhrinayo asalkaas isaguna uu dhegaysanayo waa lagu dul akhrinayo ardaygii baa marka intuu il duufo mararka qaar waxaa dhacayso ou sader sadar ku qaldo ama uu meel gefo markaasuu intuu soo baraarugo ayuu celi dhahayjooji aayaduu ku ahaa buu dhihi jiray abulxajaaj ilmizi aw ismaacihi ama maqashiintiisa ayuu ku tasaahulaa kaman laa yubaalii binowm qofkaan u aabayeelayna hurdo fi samaaci aw yuxadiu laa min asli musaxax asal la saxiix yeelay kama xadiio markuu werinayo xadiidka aw curifa ama waxaa lagu gartay biqabuuli talqiin inuu aqbalo fi lxadiidi aw karati sahwi aw curifa waxaa lagu ogaaday bikahrati sahwi sahwi badnaantiisa fii riwaayatihi riwaayadiisa dhexdeeda idaa lam yuxadid haddounan ka xadiiaynin min aslin asal aw amase karati shawaadi curifa waxaa lagu garta bikarati shawaadi shaadka badnaantiisa shuduudkiisaa badan wax dadka aanu werinin ayuu iska ziyaadiyaa badanaa shuduudkaagoo bata marka khatar wa riwaayo iyo diraayo labadaba xataa masaa-isha fiqiga qofka shuduudkiisa uun iska badan yahay qof fiqhi waa culummadii hore waa ka digi jireen ayb qof markaa faqiih ma noqdo man tatabaca shawaad qofkii shawaadda un masaa shawaadda gurubsado ururiya wlmanaakiiri karat almanaakiira lagu ogaaday oo kale fii xadiiihi la aqbali maayo mas'alada labaad waxaa weeyaan qofkii qalad ayaa loo sheegay war xadiidka sidaa aada leedaha maahane waa saas baa leeyihi sidiisa hore kusii socday qaladkiisii ayuu daa'imay ee ninkaasee la yeelayaa taxqiiqa alimaamu nawowi uu tilmaamay ibnu salaaxda waxaa weeyaan waa la kala fiirina ninkan qofka qaladka ku baraarujiyey haddii uu u haysto inuu isaguba gefsan yahay isla waa nin lamidoo kale hal nin iyo hal nucur markuu qaladka sheegay ninkan weli wuxuu isleeyahay may adaa toosan isagaa amau qaldan yahay ninkaasoo kale la tuuri maayo riwaayaadkiisa amase ninkan baaba ka xifdi yar wax sheegaya hadda ama waa ka cilmi yar yahay wuxuu isleeyahay marka war ninkan adaa kaga cilmi badan waxaane war waxyaabahan ma yaqaane saa darteed buu qaladkiisa iskaga sii socday bina'an calaa annahu inuu saxsan yahay kanna uu qaldan yahay taas dhib ma leh riwaayadiisa qadxi u keeni mayso laakiin haddii uu ogaado dad ka tiro badan xifdiga lamida isaga ama kaba sarreeyaba ayaa u baraarujiyeen madax adeeg bis un qaladkii baan ka soo noqday ayuu ka madax adeegayaa kaasoo kale lagama qaato xadiikiisu waa dacfi baa ku jiro walidaalika culimmadu waxay u radiyeen xadiidu sufyaana bni wakiic wakiic bn اljarax wiilkiisa sufyaan xadiidkiisa waxaa looga tegay macnahan dhowr qalad baa lagu baraarujiyey sidiisii hore iskaga socday hab yani markaa madax adeeg iyo wax lamida ah. soo ma garanin marka midaasoo kale waxay keenaysaa iyadu marka eh, taasoo kale marka inaan laga qaadanin oo xadiidkiisii marka aan laga werinin ayay sababaysaa oo ay keenaysaa haddii laakiin cinaad aynan ahayn dhib male iyada madax adeyg hadduusan jirin waxbaasa ah mala masaa-ishana waa u khuduuca middan fiqiga laftirkeeda oo qofka haddii maanta ama masaa-isha diiniga qofkii maalan qof baa baraarujiyey wuxuu yidhi war waxaas masaladaas waa ku qaldan tahay ninka baraarujinayana da nin cilmi fara badan lagu yaqaaniyo ma ahan haba iska saxsanaada markaani ninkan horena marka wixiisiibuu sax u haystaayo xale ninkan ama isagu ay ka hoos baxsan tahay u isleeyahay ninkaas xujadii waa lagu oogay lama dhihi karo qof isaga ka cilmi badan ama lamida bal inuu wax sheego ama dad ka tiro badan ayb arrintaa marka xaqa aqbalitaankiisa dhib badan bay u keenaya waxaad arkay nin masaajidka istaagaayo ama kitaab buu sheeg waxaa laga yaabaa marka inuu wax tiro badan isku jacburiyo isaga inuu qaldan yahaa suurtagala markaasu wuxuu leeyay dadkan aniga ninkaas intaasoo jeeraan masaladaas u sheegay masaladiina kama soo noqonayo waa baadiyeysan yahay marka iyo bidco iyo wax la ku tuuraa oo ficlan ninka uu bidcada ku tuuraa iyo isagana kan bidcada lagu tuurayaa cilmi badan isaguna wuxuu isleeyahay marka war wax kaa roon marka dadka noocaasoo kale waxaa fiican ama in iyaga la yidhaaho kutubtaan soo fiiri oo isagoo kitaabadii mudaalacad u akhriyo bal inuu cilmi ka ogaado ama in dad ka cilmi badan iyo loo soo maro laakiin faaqidu shay laa yucdiihi nin isagiiba wax jejebinaya hadhow marka xujadii iyo cilmigii unbau ceebaynaya maahane wax keeni maayoaaniyata cashara masalada labiyo tobnaad acrada annaasu dadka waxay ka jeesteen hadihi اlasmaan wakhtiyadan can ictibaari majmuuci shuruudi shuruudda isugeynteeda shuruuddan lasoo sheegay isugeynteeda fiirinteedii ayay ka jeesteen almadkuurati shuruuddii almadkuurati lasoo xusay shuruuddii tirada badneed lasoo sheegay hadda sifatu man tuqbalu riwaayatuhu shuruuddii aan soo sheegnay way ka jeesteen dadkii damba waay sababta likowni lmaqsuudi maxaa yeeley ulajeedku saara likowni lmaqsuudi ulajeedka ahaanshadiisa darteed saara inuu ahaaday ibqaa'a silsilati lisnaadi isnaadka silsiladiisa baaqiyeelisteeda almukhtasi bilummati isnaadkii almukhtasi lagu gaaryeela bilummati ummaddan yani wuxuu rabaa inuu yidhaahdo wakhtigii hore ee axaadiidkan la qoraayay ayaa shuruudan la dejiyey amaa wakhtiyadan dambe shuruudaha saan laysuguma adkaynin sababta waa maxay maqsuudka sanadka oo hadda u jiro waxaa weeyaan yacnii ummaddan wixii ilaahay ku gaar yeelay aakhirkeeda dambe iyo dadkeeda dambe ha arkaan oo iyaguna silsilad ha yeeshaan waa tabaruq ma ahane qasad hadda xadiidku inuu sugnaado iyo in kale laga leeyahay ma aha bilmithaal waa maxay wakhtigii kutubtan bukhaariga iyo muslimka abu daawuudka tirmidiga iyo iyagu ay warinayeen riwaayaadka axaadiidta in la sugo oo la dawinaa loo baahnayo ile axaadiidta dadka quluubtooday ku jirtay waa xifdisnaayeen way kala tagtagsanaayeen way ururiyeen marka meel bay isugu geeyeen markaas shuruud adagaa la dejinaya shuruudahan aan soo marreeb laakiin maalan qarnigii sideedaad oo kale ka soo qaad ama qarnigii toddobaad alimaamu nawowi oo noolaayoo kale axaadiidtu waa sugnaatay xadiid dambe oo imaamu nawowi isagu ou la imaana ma jirin dabcan laakiin silsilada sanadka in la baaqi yeelo ummaddan bay ammaan iyo faan iyo wanaag u tahay iyadoo marka ay silsiladaas ummaddan aakhirkeedana ha arkaan ay tahay darteedaa loo baaqi yeelay marka alimaamu nawowi oo kale xadiidku waa bilaaba sheekhiisa ilaa iyo bukhaari oo kaleo tixa ama muslim sanadu u haystaa sanadka marka xadiidka la dhihi maayo inta u dhaxayso alimaamu nawowi iyo muslim nin daciifa ah ku jira iyo la fatish la dhihi maayo maxaa yal xadiidkan waaba sugnaadayba isaga ama yacnii tabaruq unba u werinaya sanadka u sheegaya maahane xadiidkan markuu imaam muslim saxiixiisa ku soo saarowba sugnaadayn haddii kale oo xadiidkan waa la fatashaa la yidhaah waxaa laga fatashaa inta abu daawuud ka bilaabato ilaa iyo nebiga maahane intan dambe dhib ma leh walidaalika waxaa jira culummada muta'akhiriinta asaaniid iyagu markay kutubtii mashhuurka noqotay markay werinaayeen inay asaaniid daciifa ku asaaniid yacnii ragga ku jira qaarkood dacfi iyo aanay ka marnayn inay kitaabka ku gaaraan baa dhici karta marka kitaabkaas ma sugna iyo ma jira iyo lama dhahayna bacdi naas waxaas ku shaqaystaa jira matalan kitaab sugnaaday oo culummada islaamka ay nayacnii wax ka soo naqliyaan oo weliba naqli raalli laga yahay ay uga soo naqlinayaan ayay waxay leeyihiin sanadkeeda ma sugna maxaa yeelay kitaabka sanadkiisa waxaa ku jira hebel lagu gaarayo marka sanadka uu sheegayna waa maxay meel dhexe asaaniid ka bilaabatay waay shuruuddii maba laysku adkaynayo middaa kitaabka umbaa kitaabku hadduu shuhro ku sugnaadana waa sugnaaday nin daciifa dhexda uga jiro wax macno leh ma ah kitaabkan hadda sunanu tirmidiga muta'akhiriinta sanadka ay ku gaaraan nin kadaabaa ku jira bal waxaa laga yaabaa qaarkood ay leeyihiin maba yacni nin eh, fisqigiisu uu bayin yahay yaa wax ka warinaya ku jiro waxaa laleeyahay marka sunanu tirmidi ma sugno oo ninkaasaa ku jira maya tirmidigu waa sugan yahay oo islaamka dhammaantood baa kitaabkaas u sugeen akhrajahu tirmidiyu tirmidi baa soo saaray fi sunan kitaabkan jaa marka shuhrada istifaadada ku sugnaaday aniga sanadka aan tirmidi ku gaaraayo wax la fiirinaa ma ahna waa un tabarug u joogaa ninkan marka saqaaf la yidhaahdaa waxaas aad ugu dadaala kitaab waxaad arkay ibnu xajar waxaan u ibnu xajar sugay ibnu taymiya ibnu اlqayim dahabi ay sugeen ibnu kaiir culammadii dhammayd ay si raalli ay uga yihiin wax uga soo guurinayaan ayuu leeyahay kitaabkaas ma sugno sanadkiisa hebelaa ku jira istifaadada iyo tawaaturkaaba ku filan sanadkan aaxaadkood adiga rabtaa ila shuhrada iyo istifaadada way ka weyntahay soo maaha cadaaladaba waa ku sugnaanaysaa istifaado iyo shuhra marka kitaabku hadday culummadii islaamka ay iyagu wax ka wada guurinayaan duuna naqdin intaasaa annaga nagu filan aretaa inaan loo laga fiiriiriy likowni lmaqsuudi maqsuudka ahaanshadiisa saara likowni lmaqsuudi inuu yahay ayb maqsuudka iyo walajeeddada ahaanshadeeda saar inuu noqday ibqaa'a silsilat lisnaadi isnaadka silsiladiisa baaqiyeelisteeda almukhtasi bilummati ummaddan lagu gaar yeelay falyuctabar ha la eego maa yaliiqu bilmaqsuudi wax maqsuudkan laa'iq u ah marka hala fiiriyo maqsuudka waa maxa sanadku in ummadda loo baaqi yeelo ay arkaan intii intaas laa'iqu ah un ha laga fiiriyo ayb waa maxay marka intaa ayb wa huwa kaasi waxaa weeyaan kownu shaykhi sheekha xadiidka sheegayo oo laga qaadanayo musliman inuu yahay baaliqan inuu yahay caaqilan inuu yahay hayra mutadaahirin bifisqin fisqi mid muujisanayo inaanu ahayn aw sukfin ama yacni qof marka dhoohan inuusan ahayn aw sukfin a qof caqliga ka nuqsaan uga jirta inaanu ahayn qofka sakhaafo caqli oo ku xambaaraysa inuu khawaarimulmuru'a la yimaado waa inaynan jirin aw sukfin doqonnimo inaysan ku jirin ku xambaaraysa inuu ka tago yani khawaarimulmuru'a inuu ku dhaco ayb wa fii dabdihi dabdigiisana biwujuudi samaacihi samaaciisa in la arko ayb samaaciisii in la helo maqlitaanka biwujuudi samaacihi samaaciisa in la helo muhbatan isagoo sugan bikhadi hayri muttahamin qof mutahama kayrkiis fartiisana oo ku sugnaado waagi hore kitaabka intii akhrisataba samaacaadkaa la qori jira gabaalaa lagu qori jiray dadkii dhegaystay marka ninaan mutaham ahayn fartiisa haddii samaaciisa lagu sugay oo lagu qoray dhib male ayb wabiriwaayatihi warintiisaoo min aslin uu ka wariye asal asalka oo muwaafiqin waafaqayo liasli shaykhihi shaykhiisa asalkiisa waqad qaala naxwu maa dakarnaahu wixii aan soo sheegnay oo kale waxaa yidhi alxaafid abuubakrin albayhaqiyu alxaafid abuubakr albayhaqi ayaa sidaa isagu yidhi ayb وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه